الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب متابعة الإمام والعمل بعده adakani baabu mutaabacati alimaami imaamka mutaabacadiisiiyo raacitaankii ama daba socodkiisa baabkii weeye iyo walcamali camalkii lalaba imanayey ama rukuucdii iyo sujuudii iyo acmaashii bacdahu isaga dabadii oo dee waxa weeyaan aan lala sinaanayn lagana horeynayne la daba soconayay oo iyadoo kolley umuurahaasna axaadiisun baa inoo iman kale ee dee horeynu usoo maray inamaa jucila alimaamu liyu'tama bih iyo umuuro ku tacalluqsan oo intan kaba badan waan soo aragnay lakiin waa axaadiis aynaan hore usoo arag bal saxaabadii rasuulku markay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayhi ku daba tukanayaan si ay yeeli jireen ah oo ah say u daba socon jireen iyo xaaladu tay ahayd taas baa inoo imanaysa wuxuu uhi musanifku raximah llahu tacaala xadaثana axmed bnu yunusa qaala xadaثana zuhayr qaala xadaثana abu isxaaqa xa قال وxdثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد قال xdثني البراء وهو غير كdوب bal سندka kolley waa dad aynu غاaلبا soo aragnay xagga marka la eego abu isحاaq baa labadiisan sanad ama labada dariiq ay ku kulmayaan ama ma inta ka horeysay kuba kulmayaane alfaadun baa kala duwan axmed ibn yunus axmed ibn cabdillaahi ibn yunus in la yidhaaho inuu soo maro yunus awowgii inuu yahay zuhayrkaasna waa zuhayr ibnu mucaawiye zuhayr ibnu xarbigii aada iyo aada axaadiistiisu ay u badnayd ma aha isagana hor un baaban usoo ogaanay marka sanad labaad buu ku laabmay oo xadahanaa yaxya ibnu yaxya uu yidhi kolley waxaabay ahayd nin keliyay labadoodu ka wada warinayaane inuu israaciyo siiqadooda kala duwan ka hore muxuu yihi axmed ibn yunus xadaثanaa zuhayrun magaciisiina uu sheegay yaxya ibnu yaxyana muxuu yihi akhbaranaa abu khaysamata kunyadiisiibuu sheegay akhbaranaana waa yidhi oo intaasay ku kala duwan yihin waayo abu khaysama waa zuhayr ibnu mucaawiye un waa zuhayrkaa kunyadiisu abu khaysamata sida zuhayr ibnu xarbin baa abu khaysama isna kunyadiisu u tahay magacay ku kulmaan iyo kunyadeeda laakiin way kala horeeyaan de waa laba dabaq oo kale markaa aan isku dabaqa maaha midna waa sheekha muslim midna waa sheeka sheekh sheekhyadiisi uu sheekh yahay can abi isxaaqa halkana way ku kala duwan yihin oo zuhayr halkaa hore muxuu yihi riwaayada axmed xadathana abu isxaaqa riwaayadan dambena maxaa yaxya bnu yaxatiisa kuba sugan akhbarana abu khaysamata can abi isxaaqa waa siyaaqdii adaha iyo magaca iyo kunyada intaasay kala duwan yihiin marka xadiidkana cabdالlahi بn يزيد kolley alkhadmi waa صaxaabi yar oo asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mid ah aabihiina صaxaabi weeye marka wuxuu kasii warinayaa صaxaabi kale oo markaa waxa inoogu sugan un xadiidka صaxaabi iyaduu warinayo oo صaxaabi kale ka warinayo weliba umuuraha ay labadoodu wadaagsanayaan waa mid kasta waa صaxaabiy ibnu صaxaabiyin bara ibnu caazibna abihi caazib waa صaxaabi waxa weeye cabdullahi bn yaziidna abihi yaziid waa saxaabi arrinkay wadaagsadeen labadooduba waa ansaar arrin kaley wadaagsadeen labadooduba aws weeye kuufana markii dambe waa wada degeen ba ama mid kastaa kuufo waa degay marka wuxuu yidhi wahuwa غayru kaduubin xadaanii waxa ii waramay albara- wahuwa barana غayru kaduubin ku been badan ma ahayn macnaa ujeedadu waa ruux run sheeg ah waxaan uu ii sheegayna waa wixii uu rasuulka ilaahay ka maqlay oo waa wuxuu hubay oo uu rasuulka ilaahay ka maqlay buu ii sheegay oon kaba maqlay waa xadiidka inoo soo socda bal huwa hayru kaduubna waxaan ka dhigaynaa cabdullaahi bnu yaziid cidda uu shee jeedaana waa saxaabigii jaliilkaa ee bara ibnu caazib imaamkii shahiirkaa yaxya ibnu maciin baa wuxuu sheegtaa ciddan le wahuwa huwa hayru kaduub inuu abu isxaaq yahay ninka ula jeedaana cabdullaahi bnu yaziid yahay waxaan u taha cillo gabadhiga bara ibnu casib waa saxaabi asxaabtuna ilaah baaba wada tacdiiriyey oo taskiye uma baahna oo taskiye iyo insaa la yidhaaho markaa ninka loo jeeda waa cabdillahi bn yaziide laakiin dee taa waxaa meesha imanaysa iyadoo duruq kaloon dariiqan ba ahayn iyadoo cabdillahi bnu yaziidina hadalkan yidhi ay noogaba sugan tahay cabdillaahina waa saxaabi un isaga naftiisa saxaabiya laakiin ibnu maciin baan sugin suxbadiisa ma sugo isagu oo saasuu hadalka uba yidhi Eh, lakiin m arrinkan waxaa loolaba yimi un bay waa taqwiyat maaha taskiyo imika raawi saxaabiga la taskiyeynayo dee tacdiil waa usugnaaday waa xadiidka xoogeyntiisa iyo bal xeel lagu xeel un bal xadiidkani waa xadiid xaqa rasuulka ilaahay laga maqlay ruux run sheegaha uu sheegay oo naftiisii loo makansiiyo bal matalan aqbalkeedii iyo inay hagaag u yaqiinsato taasun bay ujeedaduba oo waxa u nadiiray leeyihin sade xadiidkii ibn mascuud xadaثana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam wahuwa صaadiq الmasduuq waa taas ama صaxaabika adigu oo matalan iyo adigu dee waa alfaado ku dhow xadiidka ibn mascuud ba halkan waxa ii dhacday sharaxna kolle way idinkuba sugan tahay inuu yihi wanadiruhu qowl ibnu cabaasin de ibnu cabaasna taa kumaynaan aqoona ibnu mascuud ba xadiidka ala xadiidka xataa arbiciinka bay nooguma sugnaa kitaabkana kuba iman doona bal taas ba alxaasil cibaaradan taskiye loogama wade waa adigu mubaalaqo un in dee ruuxani saas aha xaaladiisu xadiidkiina lagu sugayo un muxuu haddaba baraa yidhi annahum saxaabadu kaanuu waxay ahaayeen yusaluuna kuwa tukada khalfa rasuuli llaahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay gadaashiisa ay ku tukanayeen faidaa rafaca markuu kor yeelo ra'sahu rasuulka ilaahay madaxiisa markuu sare uga soo qaado min arukuuci rukuucda ee uu ictidaalka istaago markaasna uu sujuudo de oo markuu ictidaalkiisii dhamaystay uu sujuudo wuxuu yihi bara lam ara maan arkahayn axada axad yaxnii foororinayaba <clears throat> oo markaa dahra uu dhabarkiisa xataa yadaca ilaa uu dhigo rasuul llahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay jabhatahu wejigiisa calى اlardi dhulka uu dhigo uma bacdigeed yakharu waa dhacayay man wara'ahu ciddii rasuulka ilaahay gadaashiisa ahayd ee ka dambaysay ee ku daba tukanaysay ayaa dhacayay macnaa dee waa dhicitaankooda waa sujuude sujadan xaalayin iyagoo sujuudaya muxuu saxaabigani wuxuu inoo sheegayaa bal si rasuulkii ilaahay markay ku daba tukanayeen ay yeeli jireen horaynu arrintan inoogu soo noqnoqoto ah ee ruuxa ma'muumkaa xaqiisu ama sha'nigiisu waxa weeye mutaabaco imaamka uu daba socdo oo maaha inuu dee ka horeeyo inuu la sinaadona maahee waa inuu daba socdo taasba weeye taasayna hore axaadiisteedii uguba soo maray xadiidkanna arrinkiibuu aada inoogu sii adkaynaya wuxuu saxaabigan inoo sheegaya markaa uu rasuulku ictidaalka dee ka foorarsadee uu sujuudayo asxaabtu may soo raaci jirin xataa daba socdeen be way taagnaanayeen markay arkaan rasuulka ilaahay inuu wejigii dhigay markaasay soo sujuudayeen ee intaa uu sii socdo o dhan eeg uu dhaadhacayo iyagu way taagnaanayeen macnaha xataa haddaba socdeenba laakiin lamay dhaadhacayn markuu sii socdo markay arkaan inuu wejigii dhulka dhigay ayay iyagu soo foororsanayeen ama soo sujuudayeen taas bu <clears throat> bal markaa waxay tani inoo keenaysaa waa adab adaabtii salaada kaba mid ah in sunna uu yahay ruuxii ma'muumka ahaa inuu taagnidiisii ku baaqa noqdo markaa dee la sujuudayo ilaa imaamku uu sujuudi ka gudagelayo sujuudi kaba gaadhayo bal taasba weeye kol haddaanu imaamkuna imaam dee ku xasilayo uyo hadduu dee marku wejiga dhigo uu soo toosayo intay soo socdo ama uu kasoo toosayo bal taas waxaa laga yaabaa dee xaalku inuu intaa kaba yar degdegsanaado laakiin waxa weeye waa inay sugaan oo marka uu wejiga dhulka dhigo dabadeed ay soo sujuudaan taas bay ahayd oo ruknigii adigu ay gudagalaan un markuu gudagalo dabadeed intaas baa xadiidkan iyada inoogu sugan waana umuurihii horeba aan usoo maray ee tani waxay inoo caddaysay bal ficilkii saxaabada iyo khaasatan markaa sujuudda siday yeeli jireen وxadثnي abubكر بن khلاد الbاhiliي qال xadثna yaحyى yعnي بن سعيidi qال xadثna سفyاn سفyaanku waa سفyاn بن markaa thawri weeye qال xadثnي abu isحاaq abu isحاaqna waa abu isحاaq السبيعي markii horena snadka waa inoogu sugnaa taabicigii macruufka cmr بن cabd للahi qال xadثnي cabd للahi بن يزيد qال xadثnي البراء وhuوa غayr kadوb qاl muxuu yihi brا kana rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم rasuulka ilaahi wuxuu a idaa qaala markuu yidhaaho samica allahu liman xamidah uu yidhaaho ee markuu dee dikrigii dhammaysto intaa inka badan buu odhanayo way noo soo socotaabe uu markaa sujuudi uu sujuudo lam yaxni ma leexinahaynba ma qalloocinahayn oo dee ma axadun axad mina anaga naga midi dahra u dhabarkiisa waan taagnaanaynay un xataa yaqac ilaa uu dhaco rasuul ullaahi rasuulki ilaahay salى اllahu alayhi wasalam saajidan xaariya isagoo sujuudayo ilaa wejigii dhulka dhigo uma naqacu waan dhacaynay sujuudan waa xalakowna saajidiina sujuud waa jamcu saajid walow dee masterkii sajadana ay noqoto halkan imika masterkii maahe waa horeynu usoo marray qucuudan baynu hore ugu soo marray iyo juluusan iyo ayaynu soo maray axaadiistii bal masalan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaam inama jacala imaamu liyutama bi xadiidkii ay laba socotay dee hadduu fadhi kuba tukanayana fadhi kuba tukada xadiidkeedii oo kale uma naqacu sujuuda waa jamcu saajidin imaka halkan maserna way noqotaa baan idhoo sajadaya siduu sujuudan waa maserkeedii laakiin saajid sujadna waa lagu jamciyaa faacil fucal dee imaka tanna waaba lagu jamcinayaa xataa uma naqacu sujuudan xaaladnay kuwa sujuudaya bacdahu isaga dabadi oo saasaan ahayn oo xaalad iyado ahaydba waa dee kolleyna waa xadiidkii hore weli duruqdiisiba inoo socota xadaثna mحamed بn cabdالرaحman بn sahmin الأndakiy qala xadaثna ibrahim بn mحamedi abu isحاaq alfazariy عن أbي إسحاq الشhaybaniي عن محاarب بن dثاr qاla samictu cabdاللahi بن يزيد yqul عlى المنbr bal محamed بن cabdالرaحman بن سهم الأndaki kolley ma xusuusiyan hore usoo maray sahmigana waa awowgiisa labaad ee awowgiisa markaa cabdالرaحman dhalay xakim baaba la yidhaahaa محamed بن cabdiرaحman بن xakim بن سهم الأndaki waana nin ثiqa ah oo dabaqadii dee atbaacu taabiciintii la kulantay kuwoodii ugu waaweynaa uun ahaaba ibrahim bn moxamed iyo abi isxaaq ashaybani horeynu usoo marray waana suurtagal markan dhaweyd waa abi isxaaq asaybaci baan lahaa sabiici laakiin abu isxaaq ashaybani waaba tan imaka la caddeeyo inuu kaasna kii hore un yahay wuxuu yihi marka cabdالlahi bn yaziid ayaad maqlay yaqul xaalu ku qolaya calى lmimbari isagoo mimbar ku sugan kufa ayuu amiir kaba noqday cabdالlahi bn yaziid amiir ka noqday waqti dambe marka isagoo mimber ku sugan oo ka hadlaya mimber baan maqlay isagoo leh xadaثana اlbarا-u annahum kanuu yusaluuna waxay ahaayeen صaxaabadu kuwa tukada maca rasuuli الlaahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi maci faidaa rakaca marka uu rukuuco rakacuu markuu rukuucay arkaan inuu hagaag u foorarsaduu rukuucay ayay iyaguna rukuucayeen waidaa rafaca ra'sahu min arukuuci markuu madaxiisa sare uga soo qaado rukuucdii uu kasoo tooso oo faqaala uu yidhaaho samica allahu liman xamida lam nazal kamaanaan suulahayn qiyaaman waa taagni aan nahay kuwa taagan ama xaala kownaa qaa'imeyna ama qiyaaman xaalan nahay kollay masarkii oo dee xaala waa dhacayn badan ba markaa masarku nakirada xaalan nahay anagoo taagan xataa naraahu ilaa an aragno qad wadaca inuu dhigay wejahu wejigiisa fi lard oo ilaa aanu aragno wejigiisa inuu dhulka dhigay waanu taagnaanaynay uun uma natabicu markaasaan raacino dee kolley waa suno inaga maqan adab inagaba maqan oo kol haddii imaamku foorarsado waa lasii raacaa waa lala foorarsadaa hadduu imaamku cag culusiyo dadkii ruuxii cag sugnaa waxaa dhici kartaba inuu sujuuddiiba ugaba horeeyo ama uu mar la fadhiisto laakiin adabkii kan weeye sunii kan weeye de waana itmaamkii iyo mutaabacadii imaamka la raacayo in la daba socdo bal taas bay uma natabicu markaasaan raacaynay adigu ruknigii waa in lagu gaadho dee in lagana hadha mahay ila ruknigii kasoo toosayo ruknigii waa in lagu gaadho laakiin dee in la daba socdo xadaثana زuhayr بnu xarbi wbnu numayri qaala waxay labadaa sheekh yidhaaheen xadaثana sufyaan bnu cuyaynata qaala xadaثana aban aban dee in la sarfiyo oynu abanun nidhaahno iyo in sarfiga laga manciyo abanun la yidhaaho labadaba waxa weeyaan magacan way soo naqliyaan culimadu iyo wakayru kayrkii oo qolooyinkii kale iyaguna reer kufa ayaa noo warramay adigo abaan buu inooga magacaabay can اlxakami xakam bni cutayba can cabdالرaحman bni abi layla can اlbaraي oo markii hore waxaan arkanay sanadadii hore inoogu sugnaa cabdullaahi bni yaziid alkhaطmi ayaa bara bnu cazib xadiidka ka warinayey maanta taabicigan weyne cabdالرaحman ibn abi layla uu taabici kale kasii warinaya xakam ibnu cutayba ayaa xadiidkii ka warinaya bara ibnu cazib oo markaa cabdالرaحman ibn abi layla wuxuu halkii dee uu galay meeshii cabdالlahi ibn yaziid sanadadii hore kuba sugnaa qaala wuxuu yihi markaa bara ibnu cazib kunaa waxaanu ahayn maca الnabiyi salى الlahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay maciisaanu ahayn oo macnaa waxaanu maciisa ku hayn dee salaadii baanu la tukanaynay oo dee waa dadka masjidkii bay kula tukanayaan waanay raacayeen oo dee markaa maciisaanu ahaynba laa yaxnu haddaba marka aanu rasuulka ilaahay la tukanayno laa yaxnu ma foororinahayno dee xanuguna waa cadfiga laaxinta iyo qalloocinta wax la qalloociye axadun axad mina anaga naga midii dahrow dhabarkiisa xataa naraahu ilaan aragno qad sajada inuu sujuuday oo wejigii dhulka dhigay waanu taagnaanaynay taas bay ahaydba alxadiidku waa kii hore laakiin laba arrimood baa inoogu yar wada sugan mid weeyaane horta imaamkii weynaa ee shahiirka ee daraqodni sanadkan ictiraad iyo bushi muslim kuba sugan buu kaba keenay hadal buu kaba keenay oo wuxuu yidhi waa imaamkan naaqidka ahaa xadiidkan waxaa lagu yaqaanaa cabdullaahi ibnu yaziid can ilbara inuu kaba wariyo axad ibnu abi layla xadiidka kaba wariyey oo abaan dariiqiisa aan ahayn abaankaas aan ahayn waxa weeyaan can ilxakam ma jirtuu leeyahay qolooyin kalena way kuba khilaafeen bo xakam iyagoo ka wariyey ayay cabdillaahi bnu yaziid sheegeen can ilbaraab hadalka sidaasuu idhi aabaana waa laga xifdi badan yahay laakiin imaam nawi isagoo taa ka jawaabayuu leeyahy ictiraadka cayinkani maanta halkan maqbuul maaha oo abaan waa nin fiqa ah waxna waa inoo soo naqliyey kol haddaan khada iyo kaladkii ama aanay halkan sugnaana ee wixii waa nin fiqay in laga aqbalo weeye wax imtinaaco ku suganna ma jirto in waxa weeye xadiidkii laga wariyey ibnu yaziid iyo ibnu abi layla oo isaguna taabici weyn oo dee bara ibnu cazib aada uga soo gaadhay in laga wada wariyaa taasna ma bal dee musin sufyaanna mu odhan abaan keliya xadahanaa abaan wagayruhu abaan iyo kayrkii oo nimankii kale reer kuufa ah ayaa noo warramay sida laftii inoogu dambeeya buulo isaga naftiisa cid baasan kuba raacsan marka waxba xadiidku waa xadiidka ay noo sugan taasi iyadu waa mid arinta kale jirtaa riwaayaadkii hore waxaan ku soo aragnay iyo weliba riwaayo inoo dambayso saxaabi kale warinayo lam ara axadan yaxni lam yaxni markuu ficilku isaguna majzuum ahaa oo kale majzuumka bal labada xaalo ayaan soo aragnay riwaayada camr bnu xureysna way inoo dambaysaaba halkana laa yaxnuu baa dhacay waxa weeyaana ficilkan xana oo ficilka naaqaska ah labadan wej buu ku yimaadaa luqada carbeed in isagoo xarafkiisa u dambeeyaa ya yahay iyo isagoo xarafkiisa u dambeeyaa wau yahay labadaba waa ku yimaadaayo kollay afcaalo kaleoo lamidina waa jirtaayo marka haddii laa laa yaxnuu la yidhaahna waa luqadee saxiixo ah oo luqaadkii carbeed kaba mida ah. haddii lam yaxni ama laa yaxni la yidhaahana waa luqo kaloo kaba shahiirsan oo luqaadkii carbeed ka mid ah haben dhaweyda sheegayay kitaaba uu leeyahay ibnu malik oo afcaasha noocan ah afcaasha noocan ah ee laba wej ku timaada iyadoo naaqas ah laamtoodu ay wow ayeyo ay wada tahay ayuu manduum uu leeyay uu kuba nadmiyo waxa uu manduumadiisana dee ficilkana kuwa uu kuba daray bay kaba mid ahayd oo wuxuu markaa isagoo ficil kalena beyd kale kula jamciyey laxaa yalxu iyo laxaa yalxi marka geedka la diirayo maala alixaa maydhaxdaa la yidhaahaayo walaxawtu cuudii qaashiran ka laxaytuhu waxanawtuhu cawajtuhu ka xanaytuhu taas buu yidhaha oo <clears throat> macnaa dee laxawtu iyo laxaytu muxuu halkana yidhi wanaxanawtuhu waayo cuudka naftiisa la yidhi waan qaloociyey markaa qaloociyey oo iyadu markaa uu mutacadiga yahay waxanawtuhu cawajtuhu ka xanaytuhu oo macnaha xanawtuhu iyo xanaytuna waa saas laxawtu iyo laxaytuna waa isla mid waana manduumo kolley uu markaa afcaashaasi la toddobataneeye bayd ahoo uu kuba jamciyo kollaan iskuba dayo sharxigeeda bud sida kale way u dhamayda lakiin waan ka cajsan inaan soo saaro un ama aan tabyuudiyo kolley wax iga dhinaa ma garanayo <clears throat> iyaduna xadiidkan iya kusoo qaadayba axaadiista caynkan yar cinaayoonayay wixii xadiid kuba yimi un janibkaas faqaala زuhayr xadaثana sufyaano زuhayr <clears throat> ba wuxuu yihi marka waxaan leenahay laa yaxni iyo laa yaxni waa isla midun faqaala زuhayr xadaثana sufyaanu sufyaan baa noo waramay oo qaala wuxuu yihi xadaثana الkufiyuuna aban wagayruh eg زuhayr ibnu xarbiya ibnu numayr labadaba sufyaan waa kii kaba warinayey markii hore waxaan soo aragnay xadaثana abanu wagayruh marka waa lafdigii ibnu numayr ama moxamed ibn cabdالlah ibn numayr ama zuhayr ibnu xarbin abu khaysama isaga laftigiisu muxuu ahaa sufyaan inuu yihi qaala xadaثana اkufiyuuna nimankii reer kuufo oo abanu wagayruhu ama abanu wagayruhu ayaa noo warramo intaan xadaثana اkufiyuun uu kordhiyey cabdillah ibn yaziidna reer kuufo beraba siduu reer kuufo isaga markaa dambe ah haddii asalkoodii hore madiina ha aadeen qaala waxaanu yihi isagu riwaayada zuhayr xatىa naraahu yasudu eg xatىa naraahu qad sajada ayay ahayd ficil maadi bay taa hore ahayd tani waa isagoo ficil mudaaric kaba cabiray un waa dee macno keliya ilaa aan aragnay isagoo sujuudaya waanu taagnaanayna xadaثna mxriz بن cawn بn abi cawni qala xadaثna khlf بن khaliifata الأشتعي أbو أحمد عن الوليد بن صريع مولى آل cمر بن حرayث عن cمر بن حرayث qال أنه qاal xadiidku waa xadiid aynu habeen dhaweyd markii aynu qiraa'adii rasuulka ilaahay salaadaha kale doonaynay soo marnay habeenkaasna waan soo sheegay ninkan waliid ibnu sariic la yidhaahaa inuu xadiidkan keliya ku leeyo xadiidkuna mar labaad soo noqonaya laakiin ziyaado aan markii hore ku sugnayn ayaa imika inoogu sugan oo xadiidkan bare waafaqsan waayo inta hore kumaynaan soo arag intii hore umaynu soo aragnay ziyaadada xadiiskan baabka shaahidka u ah markaa hore muslim muu soo dhigan sanadkana inta hore ayaa isbedelay oo muxriz iyo khalaf ama welid ibnu sariix iyo inta ka dambaysa waa sanad markii horeba kuba soo maray muxris ibnu cawn ibnu abi cawnkana kolley waa nin adigu reer bani hilaala oo kunyadiisa abulfadl la idhaha baqdaadna degay markii dambe ama ahaaba xafid ibnu xajar isaga wuxuu ka cabiraa saduuq inuu yahay kolley saduuqna waa isagoo xagga xifdigiisa iyo dabdigiisa meeshii uu kaba saaro inu xifdigiisu adkayn bay markaa macnuhu tahay oo dee hadduu ugu roonaado xadiidkiisu xasan iyo noqonayo haddii weliba wax caaridaya iyo aanay iman laakiin dee aymo kala duwan oo ibnu macin ka mid yahay ayaa tawsiiqiyo siqanimo intaa in ka sarrayso bal waa nin siqa ayaan leenahay waa nin siqa ayaan leenahay kollayna waa dabaqada atbaacu taabiciintii kuwii la kulmay weeye ama khalaf ibnu khaliife habeen dhaweydna waan soo haynay de laakiin umuuraha lama qabto waa nin horta atbaacu taabiciintii ka mid oo dabaqada sufyaan ibnu cuyeyne iyo weeye laakiin isagaa waxa ka dhacay inuu sheegtay camr ibnu xureyskan imaka ninku u dhaxeeyo inuu arkay waktiguu yaraa uu arkay buu sheegtay haddii saa la yidhaaho dee wuxuu noqonayaaba taabici buu noqonaya taabici buu noqonaya sayudina alfiyadiisan musطalaxa ah waa dariiqa uu kuba socdo markuu taabiciinta kaba hadlayey ayaa wuxuu yidhaha ninkii uu geeri dambeeyey waa khalaf ibnu khaliifa waayo boqol iyo sideetankii hijraduu soo gaadhay ama ko iyo sideetankii boqol iyo ko iyo sideetankii uu dhinto eetuu idhaha wakhalafun akhi wamacmarun awalu man minhum qada macmarna la yidhaho dee mala saxaabadii intoodii badneyd joogtuu leyahy oo soddonkii hijrada iyo dhintuu leyahy ninkasta taabiciintii ugu hor dhinto wakhalafun aakhiruhum mowtan mada lakiin a'imadiis sufyaan ibnu cuyeyne iyo axmed ibnu xambal iyo arrinkan way ku inkireen isaga inuu camr ibnu xurays arkay inuu inankiisa arkay mooye ma arag bay leeyihin ujeedadu isagoo ha dhacdo taas haba sheegtee laakiin aimadii nuqaada ahayd way diidan yihiin araggaasoo waxay leeyihiin kolley waana dee waktigu sheegayana waqtigu yar buu ahaa inaanu isaga arag inankiisiiba ahaabay kaba dhigayaanoo saa daraaddeed bu xaafid xajar xataa atbacu taabiciinta kuwooda koowaad kama dhigo dabaqada u horeysa kama dhigo dabaqada dhexu ka dhigaayo imaam maliki inuu ka dambeeyo ama ka dabaqa yar yahay buu kaba dhigaa markaa muxuu yihi can camr bni xuraysin qaala wuxuu yihi camr bnu xurays صalaytu waan tukaday khalfa الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam alfajra salaad subax fasamictu waan maqlay yaqra'u xaalu aqri'ayo falaa uqsimu bilkhunasi ljawaari lkunasi macnaa ida shamsu kuwirad suuraddaas buu aqriyayey kolley alkhunas iyo alkunas iyo kuwa bal tafsiirkaa u laamaysaan oo wakti baan saas bal suuraddaas u aqriyay intaasi waa intaynu hore usoo maray ee xadiidkan halkaa kusoo maray oo ah rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh salaad subax isagoo da tukinaya oo dee jamac kuma tukinaya ayuu ida shamsu kuwirat ayuu aqriyey intan weeye inta aynaan markii hore soo marin ee uu xadiidkana usoo celiyey wa kaana waxaanu ahaa laa yaxni mid aan qalloocin ahaynba rajulu nin mina annaga naga midii dahraw dhabarkiisa dhabarkiisa ma soo leexinayna ma soo qalloocinayn hagaag buu utaagnaanayay xataa yastatima ilaa uu rasuulkii ilaahay dee taamno yastatima uu ku dhamaysto oo asaajidan xaariyey macnaa uu ku taam noqdo ku kaamil noqdo adigu uu hagaag u sujuudo weeye oo sujuuddiisa uu hagaag wejiga dhulka u dhigo makansado annagu waanu taagnayno markaan aragnay inuu wejigii dhulka dhigay ayaanu soo foorarsaneynay oonu soo sujuudaynay waana xadiidkii baraintaas baabu ma yaqulu idaa rafaca ra'sahu min arukuuc wuxuu baabaysan yahay wixii uu odhanayay ruuxii musalliga ahaa idaa rafaca markuu kor yeelo ra'sahu madaxiisa min arukuuc markuu rukuucda soo toosay ictidaalkii waa dikrigii ictidaalka aynu wax ka soo aragnay ayaa imaka inoo imanaya xalayna waa tii aan lahayn iyadaynu qayba soo aragnay arrin saasa soo aragnay oo xadiis uu warinayey bal matala markaas dee waa kolley waa kufa iyo waktigaa fidnadii ina ashcafi iyo waxyaalahaas ba matalan oo abu cubaydata bn cabdillahi bni mascuud oo dee bal aqriaye baynu xalan soo aragno waa talayn waa inoo imanaya baab ahaan buu inooguba imanayaaye waa dikrigiiba adigu inoo imanaya oo waxa weeyaan halkan dee kollayna haddaan mid laqbayno oo de waa dikri had iyo goor aan laba nimaadno umuuraha kale de waa dikrigaasi inuu halkaa wixii la jideeyo rasuulka ilaahay la yimanayay un baaba axaadiida guud ahaan inooguwa sugano inta kale laqba un baabay noqona ma carab marin wuxuu haddaba yihi waxau odhanay xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna abu mucaawiyata wawakiic can اlأcmashi can cubayd bn اlxasani can ibni abi awfa acmash iyo inta ka horeysa waa dad inagu badan oon soo aragnay cubayd ibn xasanna waa nin adigu reer ibn abi awfa una isku reer ahaayeen oo reer musayna ama waaba thaclabi waana nin siqa ah taabiciinta raggii ugu dambeeyeyna weeye oo sababto xat cabdillahi bn abi awfa waa dadkii aada cumrigooda u dheeraaday saxaabadii rasuulka qolooyinkii ugu dambeeyeyba waxa kaba dambeeyeena ayuu kaba mid yahay markaa dee isaga waktiyadaa dambuu laba kulmayo waa min siqaari taabiciin weeye taabiciinta dabaqadii ugu dambeysay un weeye kitaabkana laba xadiid buu ku leeyo kani ka mid yahay ka kale u dambeeya wuxuu yihi can ibn abi awfa wa cabdullaahi qaala kana rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa idaa rafaca markuu kor yeelo dahra u dhabarkiisa min arukuuci rukuucda markuu soo tooso qaala wuxuu odhanayey samica allahu liman xamidah allahuma rabbanaa laka alxamdu waa israacinayey taa horena waan usoo ogaanay imaamku waa israacinayaa munfaridkuna waa lamiduna waa israacin ma'muumkaynu kalaamkiisa soo maro ee shaaficiyadoo kale iyo aimo ay leeyihiin waa israacinaya waayo rasuulka ilaahay waa israaciyey waxaanu yihi saluu kamaa ra'aytumuni usalli samic allahu liman xamida allahuma rabbana laka alxamd macnaa ilaahay uu maqlay waa ajiibay ruuxii ama ciddii ku xamdiday ilaahay subxaanaه wa tacaala ee xamdigaas waa maqlay waa ka ajiibay oo wixii uu doonayay u kaba dalbayna waa siiyo waa u aqbalay weeye allahuma rabbana laka alxamdu bal intaa horeynu usoo maray allahuma dan iyo kolkol rabbana walaka alxamdu iyada kalaamkeedu waa inoo horeeye wowdoo badan ba maxaa rasuulka ilaahay odhan jiray allahuma rabbana laka alxamdu mil'a asamaawaati wa mil'a alardi wa mil'a maa shi'ta min shayin bacdu intaasu weliba iyadoo ka dheerna way noo dambeeyaan oo axaadiisu way noo socotaa haddii a la idhaaho bal waxa weeye way inoo iman doonaan axaadiistee masalan aan riwaayadan imika ahayn cabdاللahi بن abi awفiع abu saعيid الkdrي baa riwaaye iبnu cabaas yabaa inoo dambeeyo ziyaado kale leh ee tanu odhan jiray xalay bal waa tii aan yar ishaare idhi habeen dambaan ama habeenkan aan ka yar hadli doona wax kale maaha macnuhu waa daahir waa lafdiga icraabtiisa oo dee haddii aan filayaa mil الsamaawaati ay idiin qoran tahay iyo haddii mil asamaawaati ay idiin qoran tahay xarakeeye haddii labada xaraka barhkood ay israaciyaan intuba waa awjuh culimadu ay noo soo naqliyeen xadiidkana ay kuba dabdiyeen bal marka horta min asamaawaati waa lagu dabdiyo in la nasbiyo waana ta iyaga culimadu ay raajax yeeleno barhkood baa inkiraba culimada luqada iyo in mil samaawaati la idhaaho mil samaawaatina iyadna waa lagu dabdiyo oo waj culimada qaar ay kuba dabdiyeen nasbada ka mashhuursan habay yidhaaheen bal xagga laqbada intaanan laqbayn marka mil asamaawaati nidhaahno waxay noqonaysaa sifo master maxduufay sifo u noqonaysaayo macnuhu wuxuu noqonayaa allahuma ilaahayow rabbanaa yaa rabbanaa rabbiganow laka alxamdu mahad baa kuu sugnaatay oo xamdi ayaa adiga kuu sugan xamdan xamdi xamdigaas oo mil asamaawaati wa mil alardi isagu ahoo markaa master maxduufoo xamdan ah ayuu صifadii noqonaya dee waa maserkaasna mansuub buu ahaa marka xamdigaasoo samooyinkaba waa bal maala haddii jurmi loo yeelo buuxin lahaa weeye waa fadligiisa iyo hawaabkiisa wa min alardi luka muggii ah iyo wa min amaakii muggii iyo wax buuxiya shita aad doonto oo min shayin shay ah maadiibuu bayaan u noqon bacdo waa samooyinka iyo dhulka dabadood wax allo wixii adigu aad doonto ee haddii doonaan kaba weynba mugi xamdi ah buuxinaya taas baan ilaahay uu kugu xamdiyayaa bal markaa waxay noqon nasbadu taasay noqon qoloyin icraabta kaba dhigay xaalayn la xaaleeyana oo yidhi xaalnima lagu nasbinayaana way jiraanba oo xaala kawn hi mil asamaawaati xamdigaas inagoon markaa maser sooba qadaran soo dhigan maxduufa rabbanaa laka alxamdu wa xaala kawnihi mil asamaawaati wa mil alardi wa mil maa shita min bacd nasculkhaafidna barhkood ishaare waayo nasculkhaafidkana waxay iskaba jirtaa o xaggan marka la eega naxw jirta kelimo asalkoodu majruur ay ahayd haddii xarafkii jar lagaba rido markaa waa la nasbiyaa waxaana la yidhaha waxaa lagu nasbiyaa waa khaafidkii la zuuliyey oo kale oo asalku wuxuu ahaan laaba allahuma rabbana laka alxamdu bimil'i الsamaawaati wa mil'i اlardi majruur bay ahaan lahayda markii xarafkii la gooyey ayaa dee nasculkhaafidnimo lagu nasbiyey bal labada hore ayaa daahira amata koobaad ama iyada haddii la rafciyo oo nidhaahno mil'u الsamaawaati wa mil'u اlardi mubtade maxduufa ayaan khabar ugaba dhigaynaayo allahuma ilaahayow rabbanaa rabbiga now yaa rabbanaa laka alxamdu xamdi baa kuu sugnaaday huwa isagu milu samaawaati wa milu lardi ah xamdigaasi samooyinka muggood ah dhulka muggii ah dhulka wax buuxiye ah mil shay waa weelka oo kale iyo wixii buuxinaya isaga u qaadayay wa mil-u shita min shayin bacdu oo aan kaba dhigno in waxa weeyaan mubtado maxduufo khabarkii u yahay ama uu xamdigan dee marfuuca laka alxamdu xamdigaasoo bilusamaawaati aan sifaba uga dhigno xamdigan un baan nacti ugaba dhigaynaa nactigina dee marfuuc buu ahaa mancuudkiya waa raacaya labadaa iyada tawjiihiba xagga icraabta way noqonaysaa lakiin macnuhu waa inoo cad yahay waana aman ilaahay subxaanaه watacaala iyo dee la amaanayo bal dee kolley waa fadliga iyo badan iyo arrintan xadaثna bal waa intan u yaraan xalay aan u yar dibdhigayo intan bay ahayd iyadaynu intan soo aragnay xadaثna mحamed بن المثنى وبن بشhاaر qال xadaثna mحamed بن جaعفر qال xadaثna شhuعبة mحamed بن جaعفرna waa gundr kole waa ninkaa macruufka عan عubayd بن الحasن qال samعtu cabdاللahi بن أbي أوفى qال أنه qاaل kana رasuul الlahi صلى الlaه عليه وسلم rasuulki ilaahay wuxuu ahaa yadcuu mid ducayso oo ihada ducaayi ducadan allahuma rabbana laka alxamdu ada samic allahu liman xamidana waa uhoreysay oo waa marka uu soo toosayo iyada waa dikriga intiqaalkii ayuu odhanayay markaasaa muxuu odhanaya allahuma rabbana laka alxamdu mila aلsamaawaati wa mila alardi wa mila maa shiئta min shayin bacdu waa taa imakaan kaba soo baxno markaa waxaa xadiidka inoogu sugan uun bal dikrigan istixbaabkiisiya inuu suno yahay markaa ictidaalka waa dikrigii ictidaalka dee xagga ictidaalka iyo in la istaagayo walibana istaagan iyo dikriga akrinteeda dumaaniinadii aynu bal ayaa kuba sugan dee waajibka ahayd iyado halkan oo kale de waxaana weeye ruuxii tukanayeyba tani sunno way u tahay walow dee maamuumka khilaafkiisii aan sooba ogaanay taas xagga marka la eega muggoodna dee waxay culimadu ay yidhaahaanba waa xamdi haddii bal maalan jismiba yahay samooyinkiiyo dhulka buuxin lahay adigu xamdigaa badan una dee tagfiir iyo taas baa loogaba jeedaa laakiin waaba ti dee xadiidkii kale arbiciinkii uu soo dhiganayay isna صaxiixa muslim inooguba iman doona alxamdu lilahi tamla lmiisana taas miisaankay buuxinaysaa waa fadligeed iyo sawaabkeeda taa ruuxi markuu laba yimaado xadaثnي محamed بن المثنى وبن بشhاaر qال بن المثنى xadaثna محamed بن جaعفر o iبن بشhاaرna waa محamed waa saddex محamed marka qال xadaثna شhuعبة عن مجزأة بن زاhر qال samعtu cabdاللahi بن أbي أوفا wa xadيثkii imakaan kaba soo baxna wa xadيثkii cabdاللahi بن أbي أوفا duruqdiisii lakiin markii hore haddii labadii dariiqi hore cubayd بن الxaسن uu kuba sugnaa oo nihi waa nin siqo siqaaru taabiciina maanta nin ka yaroon isaga oo taabiciyo dabaqada ka horeysa oo isna siqa oo majza'at bnu zahir alaslami ayaa xadiidka inooguba sugan oo waana nin hiqaa weeye wuxuu ihi ninkaasi cabdالlahi بn abi awfan maqlay yuxadiثu can الnabiyi slى الlahu عalيه wasalam anahu kana yaqulu inuu odhan jiray rasuulki ilaahay waa salaada dhexdeeda allahuma laka alxamdu milء الsamaawaati wa milء اlarضi wa milءa ma shiئta min shayi bacd muxuu raacin jiray intaa waa intaan soo aragne allahuma ظahirnii bالthalji wاlbaradi wاlmaء اlbarid allahuma ظahirnii min الdunuubi wاlkhadاaya kama yunaqa الthawb اlabyad min alwaskh macnaa rasuulki ilaahay tawaaduca lirabi wa adاء lxaq اlcubuudiya isagoo addoonnimada xaqeedii gudan rabbigii u tawaaducaya gees kalena inaga ina baraya dee si aanu laba iman layn rabbi aan kuba dee salaadiisa salaadan aan u tukan layn aan rabbina u baryi layn iyo dikriga laba imanayno ayuu rasuulka ilaahay ducadana laba imanayo allahuma ilaahayow طahirnay dahir bisalji baraf iyo walbaradi baradku waa sida dhagxantan yar ee iyaguna biyaha fadhiistay ah ee roobka laba soo dhaca iyo walmaa ilbaaridi biyo qabow igu dahir macnuhuna waxa weeyaanuun waa dee cafi iyo naxariis shaamila in naxariiso weeyaan sida dee bal matalan shay waxyaalaha wax wada dahira laysugu geeyey oo shay bal matalan dhowr shay oo wax dahiro laysugu geeyey nadiif buu noqonayaa aad buu saafi u noqonaya haddaba saas oo kale aniga dembigaygii iiga nadiif oo iga dahir weeye wixii aan dembi lahaa iyo dunuub aan lahaaba waa isticaaraة mubaalagati fi طahaarati min الdunuubi wagayriha wey dunuub iyo keyrkeedba waa xeel dheeraan xagga lagu xeel dheeraanayo dahiritaanki iyo dee iska de nadiifintii rabbi uu weydiisanayo inuu ka nadiifiyo ilaahay allahuma dahirnii idahiro min الdunuubi wاlkhadaaya dunuub iyo khadaaya de waaba imika iska ta'kiidun ama waxaaba weeye dunuub iyo khadaaya jamcintani inay tahay waxa weeye dee adigu adkayn un sa dee kuwa horeba loogu celceliyey ama wuxuu leeyay shaarixu mufasiriinta qaarkood ba waman yaksib khadi'atan aw isman ayaa khadi'adiina waxay ku fasireen almacsiya bayna alcabdi wa bayna allahi tacaala ismigana waxay ku fasireen aladii baynahu wa bayna alaadamiy taas bay kuba fasireenoo ay noqoto balna waa dembi dhammaantii ama xag aniyo ilaahi hanoo dhexeeyo ama anigiyo dad hanoo dhexeeye ilaahu igaba dahir kama yunaqaa sida loo nadiifiyo athawb alabyadu marada cad oo dee aan wasa qarsan karin wax iskaga aan qarsan karin sida loo nadiifiyo min alwasaki wasakda oo denaa dembigaygii iga nadiifiyo macnu waxa weeyaan waa mubaalaqo xagga dahaarada min addunuub iyo baryada ilaahay la baryayo la weydiisanayo cafi iyo makfiro shaamil ah taasun lagu xeel dheeraanayo weeye taasuu odhanaya xadaثana cubaydالlah بn mعaadin qala xadaثana abi xa qala وxadaثnii زuhayr بن xرb msلم bal qala xadaثana يزيد بن هاruna kilahuma can شhucbata bhada الإsnaadi isnaadkuna waa can majزaءةa bni zahiri qala samictu cabdالlahi بn abi awfa intaas buu ahaa wa fi riwa fi riwaayati mعaadin haddaba lakin mعaad riwaayadiisa waxaa kuba sugnayd waa cubaydullahi ibnu mucaad eg inay cubaydullahi ibnu mucaad aabihii buu ka warinaya aabihii baa mucaad ibnu mucaad baa la yidhaah aabihii waa nin hiqa ah isaguna isa waa nin hiqaahu n markaa waxaa kaloo la wadaagsaday xadiidka yaziid ibnu haaruun labadoodaa shucbe imika halkan ka wada wariyey sida riwaayadii horeynu soo marnayba gundar uu shucbe ugaba wariyey markaa riwaayadda mucaad maxaa kuba sugnaa kamaa yunaqas sawb labyadu min addaran marada cad sida looga dahiro daranka waa wasakda un wa fii riwaayati yaziida min adanas oo macnuhu waxa weeyaan shucba xadiidka laga wada wariyey waxaa ka wariyey moxamed ibnu jacfar oo isagu muxuu lafdigiisu ah kamaa yunaqa thawb abyadu min alabyadu min alwasak waxaa kaloo ka wariyey mucaad ibnu mucaad isaga lafdigiisu muxuu ahaa kamaa yunaqa thawb labyadu min addaran waxaa kaloo ka wariyey yaziid ibnu haaruun lafdigiisuna muxuu ahaa kama yunaqa thawb اlabyadu min alwask waana isla min dens waana isla wada macne dens iyo daran iyo wask waa isla wada macnoon dee barhkoodu baa lafdiga ama macne lagu wariyey waxa weeyaan un waa isla wada macno un wey oo man macnuna allahuma dahirnii dahaaratan kamila waa dahaaro dhan oo dee aada markaasi saa dee loogu cinaayoodo bitanqiyati thawb اlabyad min alwask saas oo kale loo cinayooday tadhiirkayga ilaah igaba dahirun wey xadaثna cabdاللahi بن cabdالرحمن الdarimiy qala aخbarana marwan بن mحamedi الdimashqiy qala xadaثna سacيid بن cabdالعaزيز عan caضyة بn qaysi عan غazcة عan abi سacيidi الkخdriي qala anahu qaal kana rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم rasuulka ilaahay wuxuu ahaa idaa rafaca ra'sahu min الrukuuci markuu madaxiisa sare uga soo qaado rukuucda intaan xadiidka bilaabin dee qolooyinkiina sharaxa waa wax ku iman kara aniga waxaan dee kusoo laqbeeyeyna matigana ii yaala walma ilbarid mutun kaloon eegayna waa sii taalay laakiin sharaxa waxa ku sugan kolley sharaxa xalayna waxa kasoo noqonaya fatxumulhimna waa si kuma sugnayd ma ulbarid si waxaanay kelimada hore al lahayd oo markaa ay leeyihin waa min idaafati lmawsuf ilaa sifatiha lakin de inaga iyadoo caadi ay al oo bal matalan taas baa inoogu sugan oo mawصufkiina uu horeeyo sifadna ay dambayso un bal arrinka sharxu malaa waa dee nuskadoodii iyo matigoodii wax dhacayn weeye matigeena inooma yaalo wuxuu uhi rabbana laka alxamdu buu odhanayay mil الsamaawaati wاlardi wamila ma shiئta min shayin bacdu maxaa inoo soo kordhay oo kolley casharkii xalaytana aan kusoo aragnay bal mثalا أهل الصناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ومعنى رasuulka ilaahi صلaوaaت الlahi وaسلام عليه markaa uu tooso intuba waa dikrigii اعtidaalke ayaa wuxuu odhanaya سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد amastan soo maray اللهuma ربنا لك الحمد horena waxaan usoo aragnay اللهuma ربنا ولك الحمد intuba riwaayaadka way inoogu sugan yihiin markaasaa uu raacinayay مiل السماawaaتi والأرض ومiلء ma شhiئta min شhayءi baعd أهل الثناء والمجد أحق ma qال العبد وكلna لaka عبد إلى آخر الحadيث taas buu intuu taaganya odhanayay markaa dabadeed buu sujuudayay xagga laqbada inta hore o dhan waan soo aragnaye laakiin qeybta dambe أهل الثناء والمجد bal halkan kolley tay horeysiiyaan waa in la nasbiyo ay ku nasbisan tahayna nida ahaan oo xarafkii nidaha ayaa xadfan oo macnuhu wuxuu noqonayaa yaa أهل الثناaءi ilaahii ammaanta iyo walmajdi sharafta iyo cadamada iyo markaas weynida u ehelka ahaayow أxaqu ma qaala الcabd oo markaa nida ahaan lagu nasbiyo bacd alculamaa ayaa waxay halkan baneeyeen in la rafciyo la yidhaha ahlu sanaa'i macnaha lama idhaaho anta ahlu sanaa'i markaa ilaahow waxa tahay ammaan iyo mejdi mejdiguna waxa weeyaan waa alcadama wa sharaf weeye cadamo weyni iyo sharaf halka ugu dambaysa ee ugu kaamilsan ehelkii baa tee bal waxaan laakiin qowlkay doortaan waa taa hore ayaan ku soconaynaa waana nasbinaynaa ahla sanaa'i ya ahla sanaa'i walmajdi أحق mا mا qاaل أmا حq mا qاaل wuxuu yidhaaho الcabd adoonku waxa ugu awleysan ugu mudan ugu xaq lhi waxa weeye وkulnaa dhammaantayo laka adiga cabd adoon baan kuu nahaye اللهuma laa maaنica لma acطayta markaa waxa weeye balaqbada dee waan israacin doonaaye أxaq horta hmزay leedahay وkulnaana wow baa la socota macnuhu markaana wuxuu noqonayaa axaqu mubtaday dhacaysaa axaqu maa qaala alcabdu khabarkiina wuxuu dhacayaaba allahuma laa maanica lima cadayta ayuu dhacayaa wa kullunaa laka cabduna waa jumlo ictiraad ah oo waxay soo kala dhex gashay mubtadiya khabarkii kolleyna luqada carbeed qur-aankay dhacdaa meelo kale ay dhacdaa luqada carbeedna way kuma badan markaa jumlooyinka ictiraadiyada ah oo loola yimaado ihtimaam loo ihtimaamayo arrinkan iyo isagoo arrinkaasi kalaamkii ka horeeyey kuba xidhan taas loolaba yimaado oo markaa wuxuu noqonayaa macnuu ilaahayow axaqu ma maa qaala lcabdi ay axaqu qowli lcabdi weeye addoonka qowlkiisa waxa uu mudan ugu dee sarreeyo weeyaane ugu qiimo badana ama ugu xaq de ugu axaqsamiba waxa weeye laa maanica lima acdayta de wakulunaa laka cabdun dhammaanna waan u wada baahanay hadalkaasoo dee addoomahaagii baan nahay annagaa addooma ku ah oo addoommaanu kuu nahay oo dhammaantayaba addoon baanu kuu nahaye wax addoon yidhaaho uu ku qawlo hadal uu yidhaaho ka ugu xaqmudsani waxa weeye laa maanica lima acdayta ilaahow wax cid mancida hor ama hor joogsan kartaa ma jirto wixii adigu aada bixisay walaa mucdiya ku bixiyaana ma jiro lima manacta oo waxa weeye wixii ilaahay wa tacaala ruux siiyey ama dee adduun ha noqoto ama diin haba noqotee cid dad oo dham hadday isu tagaan ka mancinaysa ka hor joogsanaysaa ma jirto wixii ilaahay wa tacaala manciyey een u bixinna cid keeni karta oo ruuxa siin kartaa ma jirto hadday caafimaad tahay hadday aqoon tahay hadday awlaad tahay hadday wax kala tahay cid markaa de waxa weeyaan bixi bixin karta maba jirto ilahay baa subxaanaه watacaala ah ka wixii uu isagu bixiyaana de waxa weeyaan aan de isagu wax kastaba isaga ka bixiye e cidi aanay hor joogsanayn wixii uu isagu bixiye cidna aanay markaa mancin karahay cidna aana waxaanu isagu bixin aanay keeni karahaynba taaba wey haddaba hadal la yidhaaho kaasaa ugu xaqmudsan oo macnuhuna waxa weya kullunaa laka cabduna anaguna dhammaanba dee addoomaanu kuunay addoon wuxuu yidhahna taa saa ugu xaqmudsan marka maxaa mudan kol haddaan addoomihii ilaahaynahay waxa weeye in dee taa la ilaaliyo oo loo cinaayoodo de waxaanay leeyihin culimadu waxay hadalkani ugu noqday waxa addoon yidhaaho waxa ugu xaqmudsan ama ugu awleysanba ugu mudan waxaa ku sugan lima fiihi min tafwiidi ilى اllah ilaahw la isu dhiibo loo hogaansamo la garto ilaahay waxdaaniyadiisa la aqoonsado inuu isagu yahay adar wanaafic keligii inaanu xawl iyo quwo dee isaga uun mooyaane ilaa bilah mooyaane aanay inooba sugnaanin khayrka iyo sharkuba xaggiisa uu kaba imanayo bal arrinkaas oo ayaa ku sugan iyo ruuxii oo dee wixii ficilkii iyo xeeladii iyo wixii ka beri noqonaya cid kalena aan waxu tiirinaynay ilaahay subxaanaه watacaala isagu wax kastaba ay gacantiisa ku sugnaayeen uba tiirinaya taasoo hadalkani ugu xaq mudsanaaday amaka ka ugu awleysanba uu noqday taasuu rasuulka ilaahay odhan jiray wa kulunaa laka cabduna waa taan soo sheegnay oo de waa jumlo ictiraadiya oo macnuhu waxa weeye nun markaa de kol haddii aan anaguba addoommahaagii nahay dhammaanna baanu addoommo ku nahay arrintaa inaan ilaalinoon ku dadaalon had iyo goorna idhaahno ayaaba annaga korka yaga ah annaga taasaa nala gudboon weeye walaa mucdiya limaa mancata bal intaana inta dambe gaadhin kolley dee waa cidda sharaxa haysata un waxa uu sheekhu raximah llahu tacaala leeyahay san muslim dhacda iyo kutubta kale xadiidkaba axaqu oo hamze loo yeelo iyo wa kulluna laka cabdun wow loo yeelo lakin wuxuu leyahy ama ma waqaca fi kutub الfiqi xaqu ma qaala اlcabdu kulluna macnaa wixii iyadoo hamsada la gooyo o la idhaha wixii addoonku yidhaahaa xaq weeye oo ah e dhammaanna kulluna oo ta horena hamsada laga gooyo ta dambana matalan wowda lagama gooyaa wuxuu leeyahay fakayru macruuf ibn xayd fi riwaaya kutubta fiqiga ay dhacdo u leeyahay laakiin xag riwaayo lama garanayo wax la garanayo maaha macnihiisu saxiix haba noqdo oo macnihiisu saxiix haba noqdee lakiin ibnu kahiir raximah llahu tacaala kitaabkiisan kolley uu leeyahay la yidhaha irshaad lfaqih waana kitaab uu ku takriijiyo kitaabkan dee kutubta muhimka ee madhabta shaafici kaba midi atambiih ah la yidhaha isaguna korkuu ka hayay waa maxfuudaadkiisa oo weyn buu ibnu kahiir kor kaba hayay ayuu axaadiiثii kusoo aroortay ku takriijiya irshaad اlfaqihi cunwaankaasna waa lagu madbuceeyey isagoo laba juz ah ama laba mujalada ah lagu madbuceeyey bal kutubta takriijka kaletu kagaba duwan sida xaafid ibnu xajar talkhiiskiisiiyo kuwa dee iyagu xadiidkii bay daraf ka soo qaadayaan markay darafun kaba soo qaadaan inaad xadiidkaa iyo ciddii warisay wixii la yidhi aad ka eegta un mooyaane kitaab daalacasho mooye diraaso gelaya ma isaga xadiidka o dhan bu iska soo dhameeya haddii sidiisa loo akristo oo sidiisa loo aqriyo waa kitaab caadi ahoo dee kitaabkii kaleba irshaad الfaqih ayaa wuxuu isagu yidhaha horta anahu qaca fii nuskati moy beri hore malaa ku qoro meeshu ma arkay iyadoo igu qorantay maka hadalkan dee tacaqibka inuu bal waxa weeye nusko muctamado oo sunanta nasaayi ayaa sidan dhacd u leeyahay adigu waa nusko wax dhacay buu leeyahay muctamada oo nasaa-i ayaa san imika imaam nawowi leeyahy kayru macruuf min xaysu riwaaya ayaa dhacday bal taasi marka waa arrin dee dabdin iyo hubsasho dheerun u baahan waa sida hadalkaa ibnu kasiirin marka maxaa walaa mucdiya imaam nacta walaa yanfacu ma anfacayo oo daljadi waa nasiib iyo xadi kii lahaa nasiibkaasi maal ha noqdo jaah iyo magax ha noqdo madaxtinimo iyo soodano ha noqdo aljadi jiimtu way fadxisan waa alxadu wanasiib weeye ruuxii nasiib lahaa ee xadi lahaa xoole uu leeyahay ha noqoto iyo magac uu leeyahay iyo sawdaan iyo madaxtinimo iyo waxyaalahaas waxuma tarayo minka cindaka adiga agta aljad xadigiisaas ma badbaadinayo oo ruuxuu hadduu xoole leeyahay hadduu magac leeyahay hadduu aqoon leeyahay hadduu madax iyo sawdaannimo leeyahay haddaan camal saalixa laga helin imaan hagaagsan laga helin de taasi waxba uma tarayso wey ma badbaadinayso oo taasi waxba uma tarayso oo agtaada jaddigiisii iyo markaa xaqigii uu lahaa iyo wixii uu lahaa waxba uma tarayso wuxunbaa waxu tara uu ku badbaadaya waa iimaan iyo camal saalixa kaasubaa adiga agtaada anfacaya kaasubaa badbaadinaya ama wixii kale zina addunya unba iga noqonaya almawl walbanuna zinat اlxayaati اdunya taasun baabay noqonaysaa bal aljaduna markan jiimta fadxina waa taas kolley culimadina xadiidka tay ku dabdiyeen taas weeye way jiraan barhkood yidhi halkan aljiddu oo kale jidduna macnaa ijtihaad buu noqdaa iyo dadaal oo kale marka de waa dadaalkiisii haddaana iimaanka iyo camalkaa saalixi jirin saaxib aljiddi ama saaxib asacyi ila dunya iyo waxyaalahaas waxba ma tarayso ee waxaa wax taraya waa camalkaa saalixa ahun iyo deetaan xdثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadثna هشيم بن بشير qال أخبرna هiشام بن حسان عن qays بن سعد عن cضاء عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد waa xadيiثkii iبن cabاs riwaaye uu leeya xaqdiiyo intii un baaba ka maqan ee waataan kaba soo baxnay de waan soo laqbaynay xdثna بن نmayr qال xdثna xفs qال xdثna هiشام بن حسان qال xdثna qays بن سعد عن cضاء عن بن cabاس عن النبي صلى الله عليه وسلم ilىa qwlii laga soo gaadhayo ومiلأ ma شhita min شhayءi baعd وlam ydkur ma baعd intan ka dambayse ah imika ahl الثanاء والmجdi iyo intaas iyada riwaayadan kumabay sugnayn iبن cabاs lakiin laga wariya dariiqa kale ah ama uu de bel mثala هiشام بن xasan kaba wariyey haasatame hushaym bashir baa tii hore kaba warinaya waa xafs duqyaatu ka war baabunahyi can qira'ati اlqur'aani fi rukuuci wasujuud wuxuu baabaysan yahay nahyintii la iskaba nahiyey qur'aanka in lagu aqriyo rukuucdiyo sujuudda oo salaadu dee qur'aan la aqriyaa way jirtaa adkaar kalena way leedahay qur'aan maxalkiisu waa inta la taagan yahay ayaa salaada la aqriyaa qur'aanka haddii la rukuucsan yahayna adkaar bay leedahay inoo dambayso casharkan ka dambeeya inooguba iman doonto ama baabka kan ku xiga haddii la sujuudsan yahayna adkaar iyo ducooyinba ay tahay layna faray inaan ducaysano iyo adkaarba way leedahay iyadna inoo dambaysa laakiin maaha maxalkaas ruuxuu fooraro wejiga dhulka ku hayo meel qur-aan lagu aqriyo maaha qur-aanku waa taagnida un bal haddaba nahyintii jaanibka marka labada xaalo lagu sugan yahay atixiyaadkiina aan laguma aqriya iyaguna waa taagnida un bal naahintii layskaba iskaba nahayu baabkeedii yahay xadaثna سacيid بن maنصuuri وabubكر بن abi shaybةa وزهير بن xرب qالو xadaثna سفyاn بن عuyaynةa qال أخbarnii سulayman بن صحayم عن إbrahيم بن cabd للhi بن معbd عن أbيه عن iبن cabاsi qال أنه qاala bal sanadka kolley casharka si ugu yar socdo aatana wax siaasa kuma joogsanaye lakiin ninkan ibrahim بن cabdاللahi بن macbad un waa nin horta taabiciya ثiqa ah aabihi cabdالlahi بن macbad buu ka warinaya lakiin macbadkaasi waa ina cabaas macbadku waa ina cabaas oo cabdالlahi بن cabaas bay macbadka walaal ahaayeen oo markaa wuxuu noqonaya un ibrahim بن cabdالlahi بن macbad iبn cabas iبn cabdالمطلب waa nin reer bani hashim ah iبn cabaasna macbad waa walaalkii oo waa ina cabaas ba intaa wey qaala wuxuu yihi markaa iبn cabaas waa cabdالlahi kashafa rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu fayday asitaarata daahi albaabkii dee uu ka soo gerayey masjidka halkaas mare ka laalaaday oo sitaaradii ayuu sare u qaaday walxaal annaasu dadku sufuufun sufuuf ayihiin khalfa abi bakrin salaad baa lagu jiray ama la tukanayo loo taagnaa saf bay u taagnaayeen abubakarna waa ka horreeyey fa qaala rasuulka ilaahi baa wuxuu uhi waqtigaas uu halkaas soo joogsaday waana uu xanuunsanayay waana xanuunkii uu ku wafaaday yaa ayuha الnaasu dadow inahu lam yabqa kama hadhin min mubashiraati nubuwati nebinimada mubashiraadkeeda ama waxyaalaha dee mubashiraadkeed dee ajdaadii nubuwada kaba mid ah ila ru'ya الصaalixatu wadi waaba go-day de dee kala duu rasuulkii wafaadana joogsatay ru'yo fiican un mooye oo yaraha uu arko almuslimu ruuxa muslimkii uu arko aw turaa lahu ama se loo arko ru'yadaa fiican waa dee waxay iba tahay sida inoo dambaysa ee ru'yadii way inoo dambaysay iyo axaadiiseedii waa juz-un min ajzaai nubuwa macnahana markaasaan ogaan doonaaye bal waa ru'yada saalixada ah ee ruuxii muslimkaa loo arkayo ama uu isagu arkayo taas baaba dee waxyaalaha mubashiraadkaa ruuxa bishaare u sida kol kol bay digniinna uga sidaaye oo bal matalan dee ajzaadii nubuwaduna kaba mida taasaa kaba hadhay alaa waa halkan maxadshaahidka alaa hooye wainii aniga nuhitu waxaa laiga nahiyey an aqra'a inaan aqriyo ee rasuulka ilaahay dii laga nahiyey wax isaga u khaasa oo inuu arrinkani yahayna daliil aanu ku iman ummaduna waa waxay la wadaagsanayse an aqra'a alqur'aana qur'aanka inaan aqriyo raakican xaalane anoo rukuucsan aw saajidan amase anoo sujuudsan wey laakiin maxaa la yeelayaa labadooda faama rukuucu rukuucdii facadimuu weyneeya fiihi isaga alraba caza wajal adkaar waa tasbiix taxmiid iyo tamjiid taa ku weyneeya waana inoo dambaysaa biidn illahi tacaala adkaartii rasuulka ilaahay noogaba sugnaatay oy subxaana rabbi alcadiimina dee taas iyo bal wixii kale dhaafsanba way inoo dambaysaa laakiin casharkanka kuxiga un weeye taasa ayaa inooguba iman rabbi weyneeya oo tasbiix iyo taxmiid iyo taa dikri ku weyneeya wa ama sujuudu sujuudi fajtahiduu waxaa ku dadaashaan fi ducaai baryo ah rabbi baridaan taasku iyaduna adkaar bay leedahay tasbiix way leedahay waata lagu horeynayo laakiin iyadu tasbiix iyo ducaba way wada yeelanaysaa ducadiina dee waa marka uu addoonku rabbigii ugu dhoweyay markaa uu sujuudsan yahay ku dadaala inay ilaahay baridaan faqaminun faqaminun ama qamanun <clears throat> labadaba adugu dee miimta oo la fadxiyo iyadoo la kasriyo markaas waxaa dee xaqiiqo ah weeye oo arrinkaasi uu mudan yahayba an yusaji haddii a ilaahay baktigaa baridaan idinkoo qalbigiinu dee uu soo jeedo aa baridaan an yustajaaba lakum in laydinka aqbalo wixii a ilaahay weydiisanayseen bartaa bal dacooyinka naftiisa wixii maatuur ahaana waxbaa kitaabka inooguba iman doona in sha allahu tacaala bal imika markaa maxaa inooguma sugan oo markaa la rukuucsan yahay ama la sujuudsan yahay inaan qur'aanka la aqriyayn bal nahyi ku yimid nahyigana asal waxa waa taxriim baa wasala halkan karahaha kaba cabireen barhkood dee salaadii haba yidhaaheen un sujuud sahwiya baa lala iman haddii khaasatan malaa sahwiya taasi ay uga dhacday in xagga madhabta shaaficina faatixada haddii halkaa lagu aqriyo kale bal way jiraan barhkoodla salaadii haddii loo cabdiyaiyo way kuba buraysaa muhimka waxa weeye ma qur'aan maaha rukuucdi iyo sujuudi oo qur'aan laguma aqriyayo taaba wey ee laakiin rukuucdana tasbiixiyabaa lala iman dikri inoona dambeeya insha allahu tacaala sujuuddana sitaa tasbiix iyo dikriga waxaa raacaya inuu ruuxii dee isagu uu ilaahay baryo isagaa xaajadiisa og baahidiisa isagaa og rabbi uu baryo isagoo kollay ducooyinkii maasuurka ahna waayo way ka shaamilsan yahin waxyaalaha kale kuba dadaalaya waana wax inoo dambeeya bal arrinku xadiidku waa inoo cad yahayba laakiin maxaa jira iبن cabaas imaka halkan wuxuu sheegay sitaaradii rasuulku inuu fayday dadkuna abubakr ku daba tukanayeen macnaa rasuulka ilaahay muu tukinayn wuxuu utukan waay u tukin waayeyna rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh waa xanuunsanaa bal madaxuu xidhnaa waana xanuunkii uu kuba dhintay xadiid hore inu soo maro anas ibnu malik warinayey oo inoo sheegay isagu maalintuu xadidaye maalintii isniinta ee rasuulka ilaahay intaan duhurba la gaadhin uu wafaaday salaadeedii subax inuu halkaas soo joogsaday dadki ay u dhowaadeen inay fidnoobaan lakiin wax rasuulkii ilaahay yidhi ishaare aan ahayn salaadiina iska wata iska wata aan ahayn taa kumaynaan soo arag arrin labaadna way jirtaay ah de bal xadiidkan un mooyaane meel labaad mawdic labaad oona waktigaa ahayn oo rasuulka ilaah inu soo joogsadu intuu sitaaradii ama daahii fayday bal taasna iyadana waxa weeyaan oo dee gaara oo maalin kalea taas wax axaadiisan ku haynaa ma jirto taasi markaa waxay keenaysaa maalinta nafteeda anas kaba warramay inuu yahay maalinta ibnu cabaasna inuu ka warramayo ee labada xadiid ee meesha inoogu yimi uun dee adigu mid ay kuba sugan tahay kii kale waxaan inoogu sugnayn oo ziyaadaha oo ujeeddadu arrintaa anas aanu inoo soo naqlin ibnu cabaasna inoo soo naqliyey walibana hadday dee taa noqoto daahirku wuxuu ahaa inay salaadii galeen way kuma jireen hadalkana waa kan rasuulkeenu yihi rasuulku yihi salawaat ullahi wasalaamu aleyh ruux matalan salaad ku jira haddii dee hadalba la maqashiiyo dee isagii uu salaadiisii iskama wato maqalkaasi xataa dee umuurahaasi inaanay wa dee salaadiisiina iyadana aanay waxu dhimayn way nooguma sugantahe dee waxa daahira way tukanayeen rasuulkii ilaahayna waa kan xadiidkan u sheegay bal xadiidkii buu saxaabigan inoo soo xafiday walow dee xadiid cali inoo dambeeyo waqti aan salaadan ba ahayn nahyigan inooguma yimi oo waqti kale ah bal waa intay noo jirto waxaan leenahay de waa maalintii uno marka midkoodun baa wuxuu sheegay waxaan saxaabigii kale ee xadiidkan la wadaagsaday aanu sheegin qaala abu bakrin xadaثana sufyaanu can sulaymana xadaثana yaxya aniga maanta waxaa kitaabkayga habka yar dhacay waxay ahayd xadiidkii markuu dhameeyey raqamkiina uu dhigtay raqamkii xadiidkee dee khaasatan waa raqamkanin yar kolba kitaabka la socday hadhow marka kitaabu salaad ay dhamaatay joogsan doona markuu soo dhigtay ayuu qaala abubakrin xadathana sufyaan can sulaymana marka dee ruuxii aan kolley malaa umuurahan iyo dadka kala aqoona se ii haddii u aqriyo waxay ahaan layd dee ma garan kara inay saas idiin taale qaala abubakrin raqam baa bilaabmay xadiid cusub ah xadathana sufyaano an sulaymana xadaثana yaحya oo markaa sulayman inuu leeyahay xadaثana yaحya arrinkuna kolley waa khalal yar jira meeshan un mala xagga dabcada oo de waxaa hadalka xaqiisu ahaa xadiidkaa hore in lagu daba qoro oo waxa weeyaan raggii xadiidka ka warinayey muslim uu ka wariyo saciid ibnu mansuur iyo abubakr ibnu abi iyo zuhayr ibnu xarbin sufyaan ibnu cuyeyney ka wada wariyeen sulayman ibnu suxaymna isna uu kaba wariyey markaa laba waxay yidhaaheen xadaثana سufyaan iبn cuyanata aخbaranii sulayman iبn صaxayb lakiin abubakr muxuu yihi abubakr isagu wuxuu yihi xadaثana سufyaan can sulaymana oo halku akhbaranii sulayman ibnu saxiim kuwa kale ay ka yidhaaheen labada kale ayuu isagu yihi can sulaymana marka hadalkaa ah hore ayuu la socdaa xadaanaa yaxya ibnu ayub waxale muslim hadday ii taalla idiin taallo ha u qaadanina inuu sanad xadiidkan wada socdo yahay uu xadaثana yaxya ibnu ayub nin kali sulayman yaxya ibnu ayub mar badan baan soo marno waa sheekii muslim waa sheekii muslim ee hadalkaa hore hadalka hore u la socdaa raqamkuna waxay yidhi inuu ku xigo xadaثana yaxya sida ii taalla hadday idiin taalo inuu raqamka uu ku xigo xadaثana yaxya oo halkaa bidaayada sanadku ay noqoto taas bay ahaydba markaa sanadka bilowgiisu taa hore waan ogaanay waa xadaثana yaxya ibnu ayuba qaala xadaثana ismaaعiil ibnu jacfarin qaala akbaranii sulayman ibnu صaxiim oo markii hore sufyaan ibnu cuyeyne hadduu sulayman ibnu suxaym kaba wariyey sanadka labaad ismaaعiil ibnu jacfar baa sulayman ibnu suxaym kaba warinaya can ibrahim ibn cabdillahi ibni macbad ibni cabaasin waa nigi markii dhaweyd magaca inoo dhameeyey waa kanba sheegay maka inoo dhameeyeyba waa ti aan lahayn oo cabaaska waa cabaas ibnu cabdilmuطalib can abihi can cabdillahi ibni cabaasin qaala kashafa rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam asitra daahi buu sarow qaaday wa ra'su walxal ra'su madaxiisu macsuubun uu xidhan yahay fii maradihi aladi maata fiih maruu ku adkeeyey waa xanuunkii madaxa ka haystay ayuu bal xanuunkiisu yar fudayde dee dadka marka aada ugu xanuunsanaya waa kuwa dadka qaar ay sixidhaanba markaa taasoo kaley ahayd cisaabaa ku xidhnayd faqaala wuxu uhi allahuma hal ballaqtu ilaahay ou ma gaadhsiiye wixii aad isoo fartay nacam qad ballaqta waadayta wanasaxta ثلاث مرات إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا يراها العبد الصالح أو ترى له ثم ذكر wuxuu sheegay بمثل حديث سفyان حديثka سفyان سليمان kaba wariyey waa taa ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن iyo intii ka dambeysay حدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرني بن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين إبراهيم بن عبد الله بن معبد baan ima ka soo baxnay waa nin kale waa isku dabaqo taabiciintii dhexal labadooduba weeye ama dabaqada xasan albasri iyo nasirin iyo ibrahim bn cabdillahi bn xuneyn baa kaa la yidhaha kaas ka alhashimiyu baa nasabkiisa u yimaada kana alhashimiyo lakin kani waa mawle mawaalidii reer bani hashim kaba mida waana nin hiqo oo bal xagga marka la eega itqaanka ninkaa hore kaba heer sareeya ana abahu aabihi cabdillahi bn xuneyn kii horena aabihii buu kaba warinaya cabdillahi bn macbade ayaa xadatha u waramo o wuxuu ugu waramay أنه سمع علي بن أبي طالب قال isagoo yihi نهاnي رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم e xadيiثkii hore مxaa iبن cabاs waa lai diiday oo ilahay baa ka nahiyey weye maxaa uu cali yihi rasuulki ilaahay wuxuu iga nahiyey an أقرأa inan qur'aaنka aqriyo raakiعا xaalan aw saaجidا وxadثna أbو كرayب محمد بن العلاء قال xadثna أbو أسامة عن الوليد يعني بن كثير قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أنه سمع علي بن أبي طالب يقول نهاني رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن قرآaنka قراءadiisa والحاaل أنا aنgu راaكع أو ساaجد anoo ركوuعsan ama سuجudsan قرآن inaan أqriyo taas waa l marka rasuulka ilahi uga naaye وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه قال نهاني رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulki ilaahay ayaa iga nahiyey محay عن القراءة في الركوع والسجود inaan قرآن أqriyo ركوuعda iyo سuجuuda قرآن inaan أqriyo taas ba waxa weeye rasuulka ilaahay igama nahye walaa aqulu ma odhanayo nahaakum ujeedadu ma aha inuu leeyahy aniga ilama wadaagsanaysan oo nahyigu anigu iu gaar yahay ee lafdigii uu rasuulka ilaahay ka maqlay ayaa muxuu ahaa khiaab isagu la khidaabayey oo waxa weeyaan o isaga uu la hadlay oo markaa dee si uu rasuulka ilaahay ugu yirhi ee lafdigii uu isaga kula khidaabay ahaa ayuu inoo soo naqliyey lakiin xukumkani waa xukum dadka ka wada dhexeeya waa kaa rasuulka ilaahay ba yidhi ilaahay waa lay diidaybe macnuu waxa weeyaan lafdigii uu rasuulka ilaahay kuba yidhi waa isagoo yihi de laa taqra' lqur'aana waa khitaab isaga khaasa lakiin maha inuu isaga ku gooniye xukumkaya wuxuu leeyahay si aan ugaba maqlay ayaan idinku soo naqlinaya taaba wey xadaثna زhayr بن xرb وإسحاq qال أخبرنا أbو cاmr العqدي qال xadaثna dاud بن qays qال xadaثnي إبراهيم بن عبد الله بن حuنayn عن أbيه عن بن عabاس عن علي qال نهاني رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay wuxuu iga nahiyey an أqرأa نahani maya xibi wuxuu iga nahiyey xabiibkaygii waa rasuulka ilaahay صلى الله عليه وسلم an أقرأ qرآن an aqriya raakعna وsaaجida bal sanad bu ama asaniid buu isu keen raacraacin doonaa kollay xadiiثoo imaka inoo soo socday ama jirta intaan casharka dhamaynayno ee muhimkun waxa ay tahay eega uno ibrahim بن cabdالlahi بن xunayn markii hore uu sanadkii ugu horeeyey waxaan soo aragnay aabihii inuu yidhi anahu samic caliya bna abi aalib waa taas sanadkii ku xigayna saasun baa kuba sugnayd sanadkan imaka xataa uu zayd ibnu aslamna taasun ku kusugnay saddex sane saasaan ku aragnay laakiin kan afraad maxaa inoo yaala cabdillahi ibnu xunayn wuxuu ka warinaya can ibni cabaas can caliyin waa iyadoo ibnu cabaas meeshii soo galay iبن cabaasna uu cali kaba warinayo intaas baa imika inoo taala iyadoo saddexdii dariiqee hore midna aanu iبn cabaas kuba sugnayn bal umuuro kaluu sheeku tirin doonaa waana tan aan eegeyna lakiin xadiis nooma soo socde waxa weeyaanun waa isagoo sheeku halkan raximah الlahu taعaalى inoo sheegaya bal xadiiskan ibrahim iبn xunayn ama ibrahim iبn cabdالlahi iبn xunayn werintii lagaba wariyay in ruwaadii ka warisa ay isku khilaafeen xagga iبnu cabaas sugitaankeeda ama sheegideeda iyo in ibnu cabaas iyo cabdillahi ibnu xunayn ama cali iyo cabdillahi ibnu xunayn ibnu cabaas udhexeeyiyo inaanu udhexayn bal taasna waan arki doonaa wixii intaa le intaa ka badana marka dambaan raacin doonaa marka intaasin weeye waxay noo dambeeyaan xadaثna yaحya بن yaحya qala qarأtu عalى maliki can naaficin naafic halkaa ku hayso x وxadaثnي عيسى بن حmadi الmصriي qال أخbarana layث عan يزيد بن أbي xabيbi waa nin labaad x qال وxadaثnي هاrون بن cabdاللahi qال xadaثna بن أbي fudayk محamed بن اسmاعيل بن fudayk weeye بن أbي fudayk qال xadaثna الضحاk بن cثman waa nin saddexaad oo raggii la siman x qال وxadaثna المqdmiي qال xadaثna yaحyى وهuو الqطاn عan بن عجلان محamed بن عجلان isaguna waa afar x وxadaثnي هاrون بن سعيid الأyliي qال xadaثna بن وهب qال xadaثnي usamة بن زayd صxaabigii mahay waa usamة بن زayd laysayn hore usoo aragnay atbaacu taabiciintii ah x isaguna shan buu noqday soo ma qaal وxadaثna yaح بن أyub وqtaybaة وبن xujrin saddexdooda is wada raaciyo qaluu xadaثna ismاعيل yعنuna بن جaعفri qال أخbarnii محamd وhuوa بن cمri waa nin لحaad x qal وxadaثnي hnaad بن الsriي xadaثna waa xadيث keli balg inta sheekhu kaba warinayo xadaثna cbdة عan محamed بن اسحاq waa صاaxiب الsيرة kul haulaa kolleyna axaadiث mutaabacaadu kaba wariya iبن اسحاq marka wuxuu hi mslim kul haulaahi raggaas oo dhami yay ka wariyeen xadiidka عan ibrahim بn cabdاللahi بn xunayni عan abihi عan caliyi eg markaa iبن cabaas kuma jiro lakin labuu soo reebi doonaa ila ضaxaak وبن cajlan ضaxaak iبn cثmaan iyo mحamed iبn cajlan mooye fainahuma zaada waxay ziyaadiyeen can iبni cabaasi can caliyi can النabiyi slى الlahu عalيه wasalam kulhm qaaluu dhammaantoodna waxay yidhaaheen nahanii can qira'aةi الqur'aani wa ana raakicun eg markaa sujuudiba halkan maqan walam yadkuruu fii riwaayatihim riwaayadooda may sheegin annahya canha anha annahya can اlqira'ati way canha can اlqira'ati fi sujuudi sujuudi la isuma diido laakiin yaa horeeyey kama dakara zuhriy wazayd bnu aslama walwalid ibnu kahiir wadaud ibnu qays raggan dambe iyaga sujuudu kuma isuga lakin afartaa dee aimada weliba zuhri iyo zayd iyo raggii waaweynaa ah ayaa iyaga dariiqooda ay noogu sugnaatay rukuuc iyo sujuud wada socda marka macnuhu welina duruq kaleu inoo dambeeyahay waxa weeyaan arrinkan waxaan idhi saan marka horeba sheegay wuxuu sheekhu duruqda badan ula yimi si uu ugu caddeeyo iskhilaafka jira ibrahim ibn cabdillaahi ibn xunayn khaasatan xadiidkan ibnu cabaas sheegidii iyo inaan la sheegin Eh, lakiin waxaa marka la eego dadkii ibnu cabaas aan sheegin baa ka badan kuwii sheegay kaba badan se laakiin taasi xadiidka sixadiisa idna wax alla waxay yeeleysaa ma jirto waxa suurtagala waanu soo gaadhay cabdullahi ibnu xunayn ibnu cabaas inuu ka maqlay can caliyin waanay dhacdaa ruwaadda taasi way kusoo noqnoqotaa haddana uu dib ula kulmay cali u cali haddana toos ugaba maqlay ee kollayna kuwa lamidana waan soo aragnay kuwo kalena waan arki doonaa iyaday taasi dhacdo oo bal matalan labadii dariiqo o inoo sugayn xaggan kale marka la eg inaanay sujuudda sheegina maha macnuhu inaan nahyigu ku koobnaanayo rukuucdii nahyigu sujuuddii iyo waxa weeyaan waa wada jiraa rukuucdii xadiidkaa hore ee aynu soo maray ibnu cabaasna ee ibraahim ibnu cabdillaahi ibnu macbad warinayana waa tii alaa wa inii nuhiitu an aqra alqur'aana rakican wasaajida kan dambe ibrahim ibn cabdillahi ibn xunaynna afar weliba zuhri iyo zayd ibnu aslam kaba mid yihiin ragga kuba jira ayaa iyaguna sugayoo macnaa waxa weeyaan iyagiiba riwaayadoodii laftigaasi aanay dhicinin lakiin rag kale ee wax caaridayaana ma jirto iyadaa inoo sugan markaa labadaba nahyigu waa jiraa un wey وxadثna qتaybaة an waa xadiiskii horu markaa sheegaya عan xatim بن ismاعيل عan jaعفر بن محamedi عan محamed بن المنkdir jaعفر بن محamed الصاdق weeye عan محamed بن المنkdir عan cabdاللahi بن xunayni imika ibrahim baa meesha ka baxay عan عaliyi وlam ydkur في السujuudi intii sujuuda muu sheegin iبن cabاsna riwaayadan kumay sugnayn وxadثnي cمر بن عaliyi qال xadثna محamed بن جaعفri qال xadثna شhuعبة عan abi bكر بن xفsi عan cabdاللahi بن xunayn عan iبن cabاsi أنه qاala wuxuu yihi nuhiitu an aqra'a wa ana raakicun oo dee kolley rasuulka ilahi buu kaba nooga soo noqona mayo caliba laa yadkuru fi lisnaadi caliya markaa riwaayadan dambe cali tan kumay sugnayn eh, lakiin bal waxaan lena calina waa inoo sugan yahay ruwaadna waa iskuba khilaafeen arrinkuna xadiidka sixadiisu waa wax inoo sugan oo inoo dhan unba wey wallahu subxaana wataعala ala alam subxaanaka allahuma biamdika ashhadu an laa ilaha